bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsala allahu wasalaamu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa ywm ddiin ama bacd weli abaabu nikaaxi aan ku jirnaa waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi baabu lcidda baabkani wuxuu ku saabsan yahay haweenku siday u cidda tirsanayaan abaabtii ka horeysaa waxaanu ku soo marnay qaabka ay reeqaababka qoysku ku dumo ama dadku ay ku kala tagaan inay tahay alaaq iyo furitaan sabab kastaba ha keento iyo inuu ka horeeyo mararka qaarkood dihaar iyo ilaa ama khuluc ay noqon karto asbaab kaloo way jirtaayo dee geeridana ay ka mid tahay inuu reerkii kusoo soo afjarmo wada iyo wada noolaasho iyo xiriirkii haddaba haddii ninkii iyo haweentii ay kala tagaan axkaamta ka dhalanaysa ayuu mualifku halkan kaga hadlay raxmat ullaahi calayh laakiin sintaynan tafaasiisha gelin aan jumal kusoo koobno qoysku hadday wada noolaashuhu soo dhamaado ay furqa dhacdo furqada iyo kala baxaasi lagu noqdaa midkood imaa iyagoo nool inay kala tagaan wa imaa geeri inay kala geyso dabcan waxaa ciddada tirsanaya waa haweenta haddaynu geeri nidhaahno ninkiibaa dhintay wey de haweentu hadday dhimato ninku ciddo geli maayo sababul cidda markaan ka hadlayno oo furqad iyo kala tagu bisababi lmowti haddaan dhahno macnaheedu waa inaad markaaba u fahamtaa ninkaa dhintay imaa geeri ninka ku timi inay ku timaado wa imaa iyagoo nool inay kala tagaan hadday masaladu geeri tahay masaladu hadday geeri tahay ciddadu waa la mid hadday uur leedahayna intay ka umulaysa wey haddii aanay uur lahaynna afar bilood iyo toban beri wey masalada caado iyo xayd lagu ciddo tirsadaayo geeri shaqo kuma laha haddayba geeri ciddadu sababto xayd shaqo ma laha imaa bilo sida aayaddu ay sheegtay waaladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra iyo hadday uur leedahay cumuumka aayadda wa laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahum habantu hadday uur leedahay inay umusho ficdeedu dhamata waa sababta furqada iyo kala tagu hadday tahay geerida ninka iyadoo nool hadday kala tagaan ciddadeedu saddex mid bay noqotaa labadii hore oo mid wax ka bedelan yahay iyo caadadu hadday uur leedahay tii horay lamidka ah, oo ulaatu laxmaali bay geli haddaanay uur lahaynna haweenta laba loo qaybin haween caado hesha inay tahay saddex caado wey haweenaan caadada helin ama way ka yartahay ama way ka weynaatay ama si kaluuba uga guuray iyadana saddex bilood wey mujmalka iyo muftidu intaa weeye baabulcidda iyo tafaasiishan iyo xaalaadkeed unbuu geli doonaa xaaladda geerida ay furqada sababteedu tahay hal wax bay la dheer tahay oo la yidhaahda xidaad ama asay oo muddada ciddada ay ku jirto waxyaaba ka mamnuuc oo ka xaraam ah jira masaladaa waxaa dheeri waa masalada ciddada inta lagu jiro nafaqa iyo guri ma laleeyahay xaggee bay ku cidda tirsan waa masaa'ilka raacaya mualifku waxaa ka tilmaami doona intaasi mujmalka intuu ka hadli doono weeye ee manduurka iyo aragtida fuqahada shaaficiyada hal masalo baabulfurqa waxaa jirta aan shaaficiyada iyo mukhtasaraadkeenan u tirsanayn laakiin kutubta kale ee fiqi muqaaranka iyo markaad maraysaan ama madaahibta kale ama fiqu xadiidka idin soo gelayso laga hadlayo waxaa laga yaabaa mararka qaarkood marka inay adkaato isaad isu qabadsiin lahaydeen mas'aladaasi waxaa weeye nolosha marka lagu kala tegayo iyadoo la nool yahay bay culimmada qaar waxay yidhaahdeen dawaahib nusuusna tilmaantay furqadaasna inay laba tahay furqatu alaaqin wa furqatu fasin fasakuna hadday bil tahayna hal bil bay tirsan hadday caado tahayna hal caaday tirsan haddaba qaadi hadduu kala fasakayo licaybin fasl nikaaxi fasl nikaaxi fasl nikaaxi wakaad soo maraysa markii masalatu qadaa iyo fasak in la fasaka ay noqoto markaa waxaa laga hadlaa furqada fasaka ciddadeedu saddex bilood ma aha saddex caadana ma aha hal caado ama hal bilood waxa laga hadlo fuqahada qaar baa diidano waxay leeyihin talaaqa fafasaxa qaadigu wuxuu ku fasakayaa yualliquhu alayha yualliquhaa calayh baabu furqati alaaq bay aadaysaa waxaa la qabanayaa qulucu manqismu alaaq ba mise qismu lfaski weeye bimacnaa ma saddex caada mise hal caado weeye cinda man yufariq dadka kala qaadaya ama hadda fiqil muqaaran iyo fiqlxadiisa ma akrinayo hadda masaa'ilkaa geli maayo laakiin ninka aalibkaa inuu sawirtuu baan rabay furqada fi lxayaati kulligeed ma nawc waaxid oo min jinsi furqati alaaq ba mise waa laba nawcoo alaaq iyo fasak bay u kala qaybsan tahay oo kala ciddo duwan oo aragti fuqahada ay ku kala duwan yihiin inaga alaaqan baynu maraynaa maalinkii mutawalaa iyo waxay noo qaybinaya aynu u tagno iyo bacdu fuqahaa shaaficiya malxadka ay ka leeyihiin markeedaan ka hadlayna man alaqa ninkii fura qaybtii alaaqaan hadda maraynaa marka ee xayaatada ninku haweenta uu furay sabab kastaba ha iyo siday u cidda tirsan lahayd man alaqa imra'atahu ninkii haweentiisa fura qabla dukuuli isagoon u galmoonin oon reeraysanin falaa ciddata calayhaa wax ciddo oo iyada ku waajibta maba jirtaba yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaat uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna fa cidda a ma wain alaqa hadduu fura bacdahu ay bacda dukuuli buu furay laazimat hal ciddatu ciddaa ku waajibaysa ku laazimaysa inay cidda tirsataa ku waajiba sawaaun waxaa isku mid a alaaqa markuu yimid bacda dukuulka kaana zawjaani labadan isfuray hadday yihiin sagiirayni laba yaryar oo aan qaangaarin aw baaliqayni ama laba qaangaara ay yihiin aw axaduhumaa baaligan midkood qaangaar yahay walaakaru sagiiran mid kalena uu yaryahay masaladan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo bacda reer la noqday walow maratan waaxidatan ha noqotee haddii alaaq dhaco ciddadu waa laazim la dhihi maayo xagga ninka oo yari waxa ma ureyn karaa la dhihi maayo xataa hadduusan wax ureyn karin wax ureyn la-aantaasi waxay ka kamid a ah siqa likawnihi sagiira waayar yomaba qaangaarin ama likawnihi macluulan waa jiran yahay bicunnatin xininima wahays aw majbuuban markay reer noqdeen kadib unbaaba la gooyey ama ubay lisababin ma muddaa la wada joogay kadib furitaan baa dhacay sanad ha noqoto laba ha noqoto waxaa la mid noqonaya haddiiba muddo aynan is arag mar intay isguursadeenna hadday gobol isku arkeen wixii ka dambeeya ama hasugu ur suuragal ha noqdo ama yaanu noqon sawaawa ama cilladu xagga ninka ha noqoto ama cilladu xagga haweenta ha noqoto haweentu haddayba yar tahay oonaan uuraysan karin ama uurayba dhaaftayba ama aynan dhalinba midkood baan dhalinba oo ma dhalaysa ama cillad cilladbaaba ku quntay ama wayba kala fogaayeen sabab kastaba ha keeneen cillada ciddadu ay ku xiran tahay intay isguursadeen hal marna ha noqotee dugol ma isku arkeen ee maaha aha cilladdu ur ma suuroobi karaa halkaa mas'alada kuma xirna bay yidhahdeen waxaa isweydiin mudan marka markay xikamka ka hadlayaan ciddada loo jideeyey gabadh aan lays is famaa lakum calayhina min ciddatinna cidda la-aan looga dhigay inay istibraau raxim ninka la hubsanayo inuu ilmo ku jiriyo in kale inay tahay haddii sidaa lagu xikmadii laga dhigay ama qaarkood daahirka cibaaradoodu tacriil iyo cillo ay u muuqanayso maxaa xaaladahan loo kala qaadi waaye waxay kaga jawaabaan laba arrimood fuqahadiina waxay ihahdeen marka koowaad horta baabu lciddati fiiha shaa'ibatu tacabudin nooc cibaada ah ku jira inuu nooc cibaadaa ah ku jirana waxaa ku daran waxaa nas caddeeyey naag iyadoon lala guridgelin laga geeriyooday oo nabigu uu yidhi ha ciddo tirsato ibn mascuud baa la weydiiyey nin gabadh lagu meheriyey meherna aan loo magacaabin aan lana gurigelin ka geeriyooday maxaan samaynaa wuxuu yihi horta meherka iyadoo kale mahril mili bay leedahay miiraaska iyo dhaxalkana waxbay ku leedahay afar bilood iyo toban berina way tirsan u ijtihaaday nin baa u yimid oo wuxuu yidhi ibnu mascuudow waxaan markhaati ka ahay in gabadh annaga oo dirwac binti waashiq la yidhaahda loo keenay nabiga ay sidaa ku dhacday nin baa ka dhintay isagoon reeraysan oon la gurigelin oon jirkeeda taaban meherna aan u magacaabin nabigu wuxuu ku xukumay sidaa aad xukuntay ha dhaxasho ciddana ha gasho waxay dhahda gabadhanba fii xaalati lwafaati qabla dukuuli cidday gelaysaa halka waxaa ka garatay nin dhintay gabadhiina jidkeedaba aan taabanin ciddaa lagu waajibiyey waxaa adkaynayay dhaheen arrintaa noo caddaynaya oo kale zamanka ciddada loo qabtay haddii xayd la yihaahdo iyo haddii ashur la yihaahdaba cadad baa la gooyey cadadka saddex bilood bil marka la yihaahdo ciddo tilsataana haweentii la furay waa dhici kartaa saddex bilood kadib inaan uurku soo cadaanin waa dhici kartaa bay yidhahdeen waxaana ka garan akharu muddat alxamli marka laga hadlayo afar sano ku jiri karaabay fuqaadi dhaheen waxay ku leeyiin marka ilmo afar sana calool ku jiri kara saddex bilood inaan waxba soo muuqan baa dhici karta haddaba tirada saddex bilooda waxaa loo qabtay cadadkaas xikmadda saddex bilood ku jirta waxay yidhahdeen de waa xikmad sidii cadaadii salaada wa dhinaca ka shabahay oo maxaa cesho afar looga dhiga boqol sana saddex looga dhiga hadii lagu yihahdo allahu aclam baadi tanna allahu aclam ka fogaan mayse xaalka u ima yidhahdeen xaydku laba mid wey halilxaamilu saxiid qofku ina caadama ku dhacdaa haddaan idhaahdo nacamna saddex caado uu reebi maayaan ma ur jiro oo istibraagii la rabay minka gaarsiin maayaan haddaan idhaahno alxaamilu laa saxiidna hal baa ku filan waxaa laba kale loogu daro oo tirada saddex saddex looga dhigay ma garanayna dan xikmad la garanaya ma laha fadalla calaa ana fiihi shaaibatu tacabudin mar hadday shaaibatu waxay yidhahdeen dhinacna way ku jirtaa min xikamihaa laakiin asaasku xikmadda maahee nooc tacabud ah ku jira walidaalika laga tireegeeday ziinadii iyo waxyaaba laga xarimay mar hadday sidaas tahay sagiira iyo kabiir waxba kala qaadi mayno markii sagiir iyo kabiir lasoo gaaro mid kalay ku dareeno waxay yidhaahdeen yaraanta iyo weynaanta mar haddiiba gobol isku arkeen wax si daqiiqa loo xadidi karaa maaha maalin gudaheed baa laga yaabaa qaybna sagiir ilmumin inuu ahaa wiil iyo gabarhba qayb kalena ay qaan gaareen oo caadana ku dhacdaan oo biyo ka yimaadaan wax qarsoon la garan maayo isna gabadh iyo wiilkuba hadda ka hor mayan buluuqan soo aqoona marka horeysa ku bilowda durbaynana ku baraarugin baa dhici karta oo meesha waxba ka saas darteed dariiqa ha wada mariyo asbaabo saas oo kaleetaa bay ku tacliiliyeen ay ku jawaabeen walmuraadu ujeedada bidukuuli galmada looga jeedo alwaqtu utegitaankii weeye dugoleed falow khalaa biha hadduu la gaalmooday meel cidlaa isla tagaan walam yaahaa uusan u tegin oo u galmoonin uma alaqa uu furo falaa ciddata cidda ma jirto hadday labadoodii meel gaara tagaan oy sheekaysaan ama u dhex mara oo wax galmada ka sokeeya xiriirka intii galma ka sokeysay ay dhex marto kadibna uu saa ku furo falaa ciddata waa haddayna labadooda isku khilaafin oo ay isku waafaqaan wax goboli galmaa nama dhex marin lakin hadday isku khilaafaan alqawl qawl naasi biyamiini asalkun galma jirin wey cidda asalkaa waafaqsan kale da markhaatimaga heli kara mo guri baan gallay oo labada iyada waa isu tagnay asalku waa inaan markhaati jirin soo ma mise de bartankiisaa lagu sameeya ka lxumarka akhrizamaanka dima garanayo waidaa wajabat cidatu hadday ciddo waajibtaan say cidda tirsan fain kaanat xaamilan hadday uur leedahay inqadat ciddadeedu way dhammaan biwadcihi inay dhasho wawlaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna xilliga nabiga gabadh sulayca la yidhaahdo baa durba umushay markay umushay bay durba dharkeedii qaadatay xaragadii bilowday nin baa ku yihi naawaa sidee ciddadaydii dhammaantiibay dili waan umulay markaasuu yihi may ma jirto nabigay u timi asul hebel baasaa iyiriye maxaa jira waa beentii buu ciddadadi way dhamaatay marada umushay haddayba umushay ciddii waata laakin bisharayni laba shardi baa laga doonayaa gabadhaasi geeri bay ahay saa darteed baan dib ka socon doona xadiidkeeda laba shardi baa la rabaa bay fuqahadeenu yidhaahdaan ko axaduhumaa madkawad an yanfasila waa inuu soo badabaxaa jamiicu lxamli uurkan wixii ay ku siday oo dhan waa inuu banaanka wada yimaadaan ee ilmo ah xataa low kaana hadduu yahay waladayni laba ilmood aw aktara ama wax ka badan ushturita waxaa la shardinayaa infisaalu ljamiici dhammaan inay soo wada baxaan hadday laba ama saddex ama afar ilmood caloosha ku jiraan ilaa ka u dambeeyo uu soo baxo ciddadii ma dhamaan lianna daahirka qawluhu ulaatum yajaxun maali ajaluhuna an yadacna xamlahuna id uurkoodii inay dhalaan wey weli mayna wada dhalin weli uurkii waxbaa dambeeya sadde shardiga koobaad waa inuu uurkii soo faaruq noqdoon ilmo ku harin sawaaun infasal waxaa isku mida ah ilmuhu ha soo baxo xayan isagoo nool o meyitan isagoo meyit ilmahay dhashay ciddadu kuma xirna inuu nool yahay u dhintay nool iyo mid nool iyo mid meydaba ciddadu way ku dhamaataa kaamil alkhilqati abuurkiisii ha dhammaystirnaado aw mudqatan ama cad hidiba ha noqdo lam tutasawar aan weli sawirnin oon suuradeedii muuqanin washahida shahida umbulisooyinkiina ay ka marakaceen annahaa cadkan hilibkiihi mudqadu mabdau khalqi aadamiyin aadami la abuurayo bilowgii wey oo wax kaloo meesha iska xun ma ahayne waxaan ilmo weeye bilow ah xataa hadday yidhaahdaan qawaabil keliya ma ahane ciddii tahasuskeedala wey xilligaadii haweenka umulisada unbaa ilmaha iyo maraaxishiisa ugu yaqiinay iyaga ahlul ikhtisaas ahoo la weydiinayaa markaa ducadnaqdo waxaan ma wax bini aadam bilowgii ma laga ma noqon karaa hadday yidhaahdaan haa uulkeedi waa banaanaaday xamligeediina way dhashay ciddadeediina way dhammaan waa mataa goorti ilmihii caruurka ku jiray intee leg bay kala dambayn karaan aqalulxamli wixii ka yar bay kala dambayn karaan uur maxaa u yar dhex bilood lix bilood ka yar hadday laba ilmood u dhaxayso mataana iska dhig meesha ugu kala haray wamataa kaana goortay ahaato bayna alwaladayni laba ilmood dhexdooda duuna sittati ashhurin lix bilood wax ka yar fahumaa labadoodu amaani mataana wey laba ilmoodoo mataana ah wey xamligii uu ciddadu ku go-aysayna ka labaad markuu yimaadayn noqon laakiin aan garanayni balaadibadii hala weydiiyo laba ilmoodoo uur ku jira shan bilood iyo afar bilood iyo saddex bilood iyo mau dhexayn kartaa oo mid intuu dhasho ka kale ay iska wadato dhowr bilood kadib haddana kii kale ay dhasho gooba hala weydiiyo ka soo qaad weya hadday dhacdo walaa xadda xaddu an male licadadi alxamli uurka inta ay ku qaadayseen mataanaha ah tiro go-an male tajribada iyo caadada aadamaha unbaa loo noqon fayajuuzu waxaa banaan oo dhici karta jawaaskii sharciga maaha jawaaskii caqliga ahaa wey maxay dhahaan jawaazu jawaazaani jawaazu sharcin wa jawaazu caqlin maanaa sharcigu ma xadidin intaasay dhali kartaa intaasay dhali kartaa laakiin tajribada aadamaha fayajuuzu waxaa banaan bimacnaa waxaa dhici karta wey fi an tadaca fii xamlin waaxidin hal urin ay ku dhasho arbacata awlaadin afar ilmood aw akara min dalika ama afar wax ka badan an waxay ugu badnaayaan arkay saddex bay ahaayeen saddex mataana waxa aan maqlay ay igu badnaaneen lix bay ahaayeen xil amaan sanad in laga joogo bay soo sawireen afghanistan islaan lix mataana dhashay waxay leeyihiin odayaashu la yidhahdeen waxaan tajribeynay meeshay xuruubtu ku badato mataanaha ku bato ilahay baa dadka kaba marka lix bay waagaa soo sawireen islaam afghanistan oo lix dhashay mataanaha kol waxaa laga yaabaa kiila kiilay ahaayeen inay iska yaraayeen baa laga yaaba haddii kalema waa in wadi karteen waramare calaa kulli xaal inta ugu badan tiro male inta ilaahay ka keenan baa la shardiga koowaad waa inuu ilmahoo dhan soo wada baxay athaani shardiga labaad an yakuuna alwaladu ilmuhu waa inuu yahay mansuuban mid loo tiirinayo ilaa man qofka lahu lciddatu ciddada iska leh walow tiirintaa isagu haba diida hadduu rabo licaaniya waxaa ku diidee ilmahan waa ilmo loo tiirinayo ninkii islaantan ay ka cidda tirsanaysay waa inuu yahay ayib falow xamalaad hadday uuraysato min zinan bay ka uuraysatay aw wai shubhatin galma ismoodsiisahoo nin kale naagtiisii mooday bay ku uuraysatay lam tanqadi dhammaan mayso ciddat lmualliqi ninkii furay ciddadiisu bihi dilxamli uurkaa ku dhammaan mayso say ku dhici kartaa qabla alaaqi wa bacda alaaqi labada way dhici kartaa hadday haweentii gobol dhaafto uurna sidaa ku qaado ninkiina markuu ogaado uu furo say ku cidda tirsan wey so taas ma dhici karto suuradaas saa dhici kara maa waxaa labaada dhici karta inuu furo iyadoo ciddadii ku jirta ay gobol dhaafto uurna qaado intaan ciddadiiba dhammaanin wawlaatu laxmaali ajaluhuna ma gelaysaa waasaan ka hadli doonne iyadana suuro labadoo dhici karta min zinan inay ka xamli ka qaado wey bishubhatinna sidoo kale waa dhici kartaa labada xaaladoodba idinku haddaad tiraada rataan waxaa dhahdaa iyada haddii la isgootiyey barakabeeshadu maxay u aamusay idinku haddaad rataan naha laakiin inan baa isgootiyey iyadaba u aamusay sabab kastaba ha ka dhigto uur bay qaaday uurkani ninka qaba iskama leh uurkani ninka qaba iskama leh ama qabla alaaqi bay yeelatay ama bacda alaaqi wa qabla inqidaai lciddati bay yeelatay labadaa xaalo markay timaado uurna way leedahay dalaaqna waa ku dhacay uurka ninka iska leh iyo ninka dalqada iska lehna kala laba wey asalka waxaanu naqiinay waxay ka cidda tirsataa dalqadii ninka uu ku riday bay ka cidda tirsataa oo isagaa loo tiriya uurkan meesha joogana isaga looga fiiriyo cumuuma fuqaara waa isku khilaafsan yihiin laakiin ru'yada waa iska masala ijtihaadiye ru'yada shaaficiyadu waa sida waxay leeyihiin xaq ciddadu nooc tacabudana ha ahaato laakiin curfiga sharciga waxaan ku naqaan waxay ku lug leedahay ninkii furay asalka waxay istibraa raxm laga samaynayo oo xikamka ka mid ahna waa calaaqadii ninkaa asalka ahayd ninkaa dalaaqiisayna ka dhalatay waxaan isaga ka dhalanin ficil ayrkii iyo ficilkiisii inuu ciddadii sii gooyo ma aha yidhaahda saas darteed baan sida soo socota dhahaynaa fuqahada kaleo taysiirka uga dhowna waxay dhaheen cumuumka qur-aanku ma kala qaadin wawlaatu laxmaali ma sifaaxin baa mise waa xalaalin ma kala qaadin ma zina ma shubha ma xalaal baa harciguma kala qaadin wawlaat amaali waa siikatu cumuum bay yihahdeen siikatu cumuum ma aljamaca mucarafka bilidaafa min siyaaq cumuumi cinda ahli usuul saas darteed wawlaat amaali haweenka uurka leh oo dhan wey hadday kala qaad leedahay ilahay baa kala qaadi laha ba allah la kala qaadi laha mar haddaan la kala qaadin oo la tacmiimiyey oo la jumleeyey waxba kala qaad waa binaadabin bay yihahden jumhuurta halkaasa istaageen si kastaba ha noqotee haddaynan ku cidda tirsanaynin see la yeeli zinadi iyo shubhada iyo kala qaad marka fi lmadhab bal fii xamli waqti shubhati urka urka ka dhashay galmada ismoodsiiska ah tastaqbilu waxay bilaabaysaa ciddata mualliqi ninka furay ciddadiisa bacda alwadci markay dhasho kadib horta waxay dhaheen ha umusho markay umusho kadib bay ciddadii bilaabi dalaaq wayn inqatacat ciddatuhu bilxamli xamliga markuu meesha ka baxo ma dhihi karno naag uurlaa ciddo ka dhamaatay ma dhihi karno tan ha dhamaysato kadibna dee ninkii isaga uur umaynan lahayne naaguu qabay oon uur lahayn oo uu furay say u cidda tirsan jirtay bay kawdhihi markay caadiga kusoo noqoto ee xaaladan soo darisa soo dhexgasha ay ka dhamaato baan alif uga bilaabaynaa taasi waa mid wakadaa fi xamli zina waxaa lamida uurka zinada ana sidaasoo kalun bay u cidda tirsan laakiin in lam taxid cala alxamli uurka ay leedahay mid ku dhacaada ku dhacda haddaynan ahayn fuqaradayna waxay isku hayaan horta sideedaba naag caado uur leh caado ma ku dhacdaa mase kuma dhacdo masale mashhuur oo hal ilxaamilu taxiidu baa la yihahdaa qolana waxay yidhaahdaan waa caadi way ku dhacda haweenka qaar bay caado ku dhacaysaa walidaalika dhiigga naag uurla ka yimaadee caadadeedii waafaqa xukmulxaydi baa la siin kuwana waxay yidhahdeen maya naag uurle caado kuma dhacdo hadday caado ku dhacayso naag uur leh caadadaa lagu garan inay caloosheedu bannaan tahay lama dhehe ismaba kulmaanba haddii la yidhaahdaa labada qawl kala qaado qaarna waxay yidhaha wadha galana waxay yidhahdeen labada waa suuragal haweenka caadadu waa la firin qaarna caadadu way ku dhacaa qaarna kuma dhaca si kastaba ha noqotee haddaynu qowlka qaadano odhanaya naag uurle caado way ku dhacdaa haweentiina uur zinaa ay yeelato iyadoo furan uur zina ay yeelato haddaanay caado ku dhicinna markii uurka ay dhashay kadib bay caado ciddadii alaaqa kow dhihi waa kow in lam taxib cala alxamli wey fain xaadat cala alxamli uurka hadday caado ku dhacdana inqadat way ku dhamaan bialaaati ahaarin saddex goor inay daahir noqoto minhu min alxaydi ka daahir noqoto bay kaga dhammaano salaasat xayd baa lagu xidhay saddexdii xaydna way ku dhaceen iyadoo uurkii dhexda maraysay caadadii ka dhamaan bay leeyiin ciddadii ka dhamaan baa leeay iska masaal ijtihaadiyo wax badan aan lahayn wa aqalu muddat alxamli uur waxaa ugu yar muddada ugu yaray gabadhu uur leedahay ilma dhali karto sittatu ashhurin afar lix lix bilood wa aktaruhu inta ugu badanna arbacu siniina afar sano weeye laba masalo weeye aqaluhu sittatu ashurin aayaad la isu geeyey baa lagala soo baxay ilaahi ba subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yihi ilmaha uurkiisa iyo nuujintiisa ilaa naaska laga gooyo wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahra soddon bilood wey uurka ilaa uu ka bao hooyadii oo naas ka guro waxaa wey soddon bilood soddon bilood waa imisano laba sano iyo lix bilood wey aayad ku dar oo waxaad tiraahdaa wafisaaluhu fii caameyni marka naaska waxaa lagaga gooyaa laba jin Ah, labadii sano iyo barkii labadii sano muujin bay noqotay soo maa mar kale waxaa la yihi laba sano u dhamayn liman araada an yutima radaaca qofkii doonaya nuugmada inuu dhamaystira waa laba sano waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni laba sano waa afar iyo labaatan bilood soddonkii isku jirka ahaayay isku ahaayeen afar iyo labaatan bilood oo nugmaa ka bog maxaa soo haray halka afar bi lix bilood ma noqon karaa ka soo baxday bay yidhahdeen markaynu xisaabtaa kala goynay wa aktaruhu arbacu siniina aayad iyo xadiid midna ma lehee fuqahadeenu intaan aragnay weeyey dheheen ugu badan walidaalika waxaa la yidhahda reer bani cajlaan qolo la dhihi jiray baa lagu halqabsadaa saddex isdhashay oo ah aabbi iyo wiilkiisi iyo awowgiia ah. baa waxay qoyskoodii iyo reerkoodii iyo odayaashoodiiba ka walaad markhaati kaceen mid walba afar sano inuu ku jiray uurka iyo caloosha walidaalika imaamu shaafici wuxuu leeyahay baqiya maxamed ibnu cadlaana fii baطni ummihi arbaca siniin imaamu axmed ibnu xambalna waxaa laga wariyaa nisaau bani cajlaan yaxmilna arbaca sinin haweenkii reer bani cajlaan afar sane waa qoys dhanba gabadhoodii la guursado ilmihii kastaba afar sane caloosha ku wadhaa waxay leeyihin maadaama nas aan jirin tajribana aan ku aragnay sidaa wey hadda waa la isku haystaayoo nimanka atibadii waxa ugu badan ay gaarsiiyaan sanad wayaan u malay innagu qubad iyo waxbaa la dhihi jirayo islaanta waxuu isdaba jiitami jiray soo ma wuxuu ujiitami jiray jiranaan jirtay mantagtoo laba saniyo intay ku qaadatay kadib wax dhasho baa dhici jirta qubad iyo waxbaa la dhihi jiraan u malaynaya shaw dilana waa la idhaha inta u badanaad aragta adig mise ayb wain lam takun xaamilan intaa waxaa ku jiray haweeney la furay oo uur leh uurku ma ninkiiba ma shubha ma zina shuruuddiisu maxay tahay muddadeenu jiro weeye wixii oo dhan markaad soo dhamayso wain lam takun haweenta la furay haddaynan ahayn xaamilan mid uur leh fain kaanad hadday tahay minman taxiidu haweenka caadada leh hadday tahay caadadu ku dhacdo ictadad way ciddo tirsanaysaa bialaaati quruu'in saddex qur'i bay ku cidda tirsan waalquru'u qurudana alahaaru daahir noqoshada wey aayadda qur-aanka ahay waalmuطallaqaatu yatarabbasna bianfusihimna alaaata quru' saddex qur'i bay sugayaan lafdiga qur'igu fii curfi alluga xaydkana qur'i waa la yidhaahdaa duhrigana aah ka daahir noqdayna qur'i waa la yidhaahdaa alaaata keebaa loo jeedaa masalaadka saddex jeer xayd inuu ku dhacaa mise saddex jeer inay aahir noqoto wey masale ay culimmada isku qabteen way aayad intaanan wejka shaaficiyadu ay qoreen iyo xujajkooda aanan gelin waxaan rabaa inaan ku tilmaamo tamaratulkhilaaf maxay tahay khilaafkan maxaa ka dhalanaya khilaafkan waxaa ka dhalanaya gabadhu caadada saddexaad markay ku dhacdo ciddadeedii ma dhammaatay oo caadadaa intay ku jirta ma guursan kartaa mise ma dhammaan oo daahirnimada saddexaad ilaa ay daahir noqoto ciddadeedii ma dhammaanin oo duhriga ciddadu ku dhamaataa muddada xaydka saddexaad bilowgiisa iyo dhammaadkiisa dhaxaysa ma ciddaday kamid tahay haddaan qurdigu waa waa duhriga dhahno nacamhaa oo duhriga saddexaadba la sugo haddii aan niraano qurbigu waa xaybkana xaybka saddexaad markuu ku dhacaba waa la meherin karaa caadi way dhamaatay farqigaa wey zamanigaa udhexeeya shaaficiyadu waxay dhaheen walfuruu alafhaaru daahir noqoshadeeda wey shaaficiyadu laba labadaba ah way u daliishadeen madxad sharciga way daliishadeen malxad iyo mulaaxado malxuuda lugawiyana way delishadeen ta sharciga waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi faaliquuhuna idaa alaqtum nisaa faaliquuhuna liciddatihinna ciddadooda ku fura bilowgeeda sosaalamadhe ibnu cumar xadiidkiisiina nabigu markuu caado ku furay wuu diiday markaasuu wuxuu ku yihi hadday caado ku dhacdoy daahir noqoto waad furi kartaa adoon taabanin ciddada ha lagu furo la yihi fatalliquuhuna liciddatihinna middaa weeye maadaama duhrigaa ha lagu furo la yihi alaaata quru intay tirsanayso duhrigaa way tirsan si ciddadu ugu gaabato saddexdii quri waxay suuragal yihiin marka qurigaa lagu qoray markay kow ka dhahan mid lugawigaana way daliishadeen waxay lehin qaacidata luqada muxaabi aw masaladii caawa naxwi inala geli waan ka naxwaystay markan oo kale anfici mayso nin waan naxwadii aqoon ah oo saasaa lagu goday waan ka naxwaystaydi meeshaan oo kale wax ma tarto waxay lehin qaacidada alaaatun waa cadad qaacida baabulcadad ka kutubi naxwi waxaa jirta la yidhaahdo cadadka min alaaa ilaa tisca laga bilaabo markaynan ku iman calaa wasni faacil oo aali iyo raabi aan la dhihin alaaatun arbacatun hamsatun sittatun sabcatun amaaniyatun tiscatu saa marka loo akriyo waxa la tirinayana la raaciyo qaacidadeedu waxaa weeye calaa cagsi macduudi waxaa la tirinaya hadduu mudakar yahayna ta'daa cadadka loo yeelaa waxaa la tirinaya hadduu muanas yahayna cadadka daa laga gooya waxaa dhihi alaaatu rijaalin wa alaau nisaa alaa khilaaf macduudi baa la dhihi alaau rijaalin dhihi mayse waa alad alaaatu nisaaina waa alad dhadiga ta baan u yeeli may dhadigana ta'da ka goo mudakarkana ta u yeeli calaa cagsi macduudi bay noqdaan weligood marka alaaatu quruin hadii la yihi quruin jamcu qurin wey waxaan garanay quru waa mudakar lianna alaaadii baa ta loo yeelay calaa cagsi macduudi soo ma alaaada maadaama ta loo yeelay qiyaasku waa inuu macduudku mudakar noqdo quru bimacna ahaari marka la yihaahdana bimacna uhri quriga marka la yihaahdana huwa wey haddii la yidhaahdo bimacna alxaydi la yidhaahdana muanaf buu noqonayaa la yidhahda fadalla hada cala ana almulaada huwa uhur halkaasay ka baxeen qurada kale daliilkooda kutubtooda aad uraadsan ibn lqayim icraab muwaqicinka qolada quruin waa xayd karuurta u heelanayaaye halkaas iyo curfiga sharciga iyo nusuusta lafdal quri kusoo aroortay aayadda mooye xaad bay u wada jeedaaye halkaa ka doon lakin hadda anigu xanaabiladii iyo shaaficiyana ka socda wayuxsabu lahaa waxaa loo tirin bacdu uhri uhurka qayb kamid ihi uhran kaamilan uhur dhamaystiran baa loo tirin oo qismo ma aqbalo saas darteed haddii uu uhri uusan ku jimaacin uu ku furo dhexdiisa iyadoo maraysa waa loo wada tirin maxaa u tirinaysaa curfiga sharcigan ku aragnay wax shabaha waxaad ku aragteen iyadoo bisha barkeeda bil lagu magacaabaya aragna xagee ku taala alxaju ashhurun macluumaatu alxaju xajku ashhurun macluumaatu wa waana imisa shawaal iyo dilqicda iyo nus dilxija dilxijo oo nus ahayd baa ashhurin ashhur waa jamcu qila afculun waafcilatun uma ficla uma afcaalun jumuucu qila jamcu qilo waya ihahde jamcu qilana waxaa ugu yar saddex ashhur haddaba saddex bilood wey saddexdii bilood maxay noqdeen markii hoos loo galay laba iyo bag saas darteed haddii duhri nusi uu ku furo laba kalena ay dhammaystirato laba iyo nus saddex ka dhig bay dhaheen alaaata ashhurintii alxaji ashhur macluumaatan oo kaleeto halkaasaan raacinaynaa bayda calaa hada manduur fainalaqaha kadib hadduu furo oo faxaabad ay caado ku dhacda bacda laxdatin ilbriqs kadib waan kufuray bu ku yihi show dhaxdintiibay caadi dhaca ku dhacday haweenku marar badan marka yarnaxaan way ku dhacdaaye inqabad waxay ku goy bimudiyi uhurayni aakhira harayn laba uhuri oo kale uhurigan laxday ka soo gaadheen biriksi soo ma aha waa loo tiri laba uhuri oo kaleeto bay ku cido tirsan iyo washuruuc inay guda gasho fi lxaydati taaliati caadadii saddexaad inay guda gasho caadadii saddexaad waayo saddex caado iyo saddex quhibaashi wain alaqa hadduu fura fi lxayd ku jirta falaa budda waxaa lama huraana min alaaati ahaarin kawaamil saddex uhuri oo kaamila laga maarmaan faidaa sharcan hadday guda gasho fi lxaydati xaydkii afraad inqadat cidadeedu waa dhacaysaa walaa fara waxba kuma kala duwana anyata bayna an yataqaaraba waxayduhaa caadadeedu isu dhodhowaato aw yatabaacada u kala fogaado gabadhan saddex caado markaan idhaahno saddex caadun baa laga rabaa ama saddex goori hadday isu dhodhowaatana nasiibka durba ka dhamaato hadday ku dheerdheeraatana nasiibkan iyo labadaba tusaalu ka bixinaya misaalu taqaarub meesha inta ragga marka lasoo soo gaaro aada u garan maayaan labadii wadaadee minhaajka faslu ra-ad fahmi waaye iyo xisaabtiisa kitaabunaadki abaabu tahaara ugu dambeeye fasalka ugu dambeeyey oo xaydka iyo tiradiisi iyo ka sheekeeyey ahlulikhtisaaska iyaga ma ahayna markaasay garan waayeen war hebel xayd mi kugu dhici buu yihi maya ana miugu dhici maya inagalaa buribogan kooliyo wax nagaga dheji uma dhibbatay marka fusuusha abaabu tahaara o dhan waxaa la yidhaahdaa faslu raadka ugu dambeeyaa minhaajka ugu dhib badan mana dhib badnee camaliya xisaabiya oo mid dhinaca lagaga daray dhinaca lagaga goynayo qayb dhinaca lagaga daray qaybna laga goynayay ahay raggeena akhrisanayeena inta badani ee xaaladan haysatay xisaab ku dariyo ka gooyo ku dhufiyo ma kala aqoonin oo dadkeena iska rabaadiyay marka hal bil dhaxdeed buu intaa kaga dhacay intaa intaa u jar intaa intaa u jar intaa intaa intaasaa natiijada intaasaa soo baxaysa ahayd de kala jaro haddana isku celiyo haddana kala goo baa lagu wareeray marka kadib faslura'ad fusuusha adag baa lagu daray aalibana fusuusha minhaajku way adag yihiin la yidhaahdo fusuul xisaabeed faslu waa xisaab fasalka la yidhahda matruuka ee baablimaamaa intaasuu ka tegay intaasuu ka tegay taa intaasuu ka tegay taa intaasu ka tegay isu googoo inta maanaa ragcado mid walba mid meel la ama in badan oo kamida meel la intaa intaa isugo ragcad ka dhamaystir intaa iso ragcad ka dhamaystir intaasaa usoo hadi natiijadii intaana cirkay aagi masalada masale xisaabeed bay noqotay masalada saddexaad ee ugu adagna baabulbayc baabulqiraad weeyo waa baaqiihi baa la yihahdaa nin lacag lacag nin u dhiibay kadib qayb kala noqday qadi faa'iida qayb ka dhashay qayb lafihi lagala noqday isugo intaana isu jar intaasaa soo hari camaliyad xisaabihi ay gashay walidaalika baab faraaidna inta badan laga boodi jiray lanna camal iyo xisaabihi iyo waxbaa la dhaxashinaya kan kan ugooy rubac iyo sudus abwaabtaas ayar adkeyd marka fusuusha ugu adag laga cabaado fusuusha racad iyo matruuka iyo mustarido la yihaahdo waa xisaab halkana sidoo kaleeto wey kadib wuxuu yihi masaladana xisaab baan gelaynaa fa miaalu taqaarub isu dhawaanshaha tusaalihiis waxaa weeye an taxiida yawma walaylatan aqalu xaydi waxaa kusoo martay yawma walaylatan habeen iyo maalin aqalu xaydi buu xaydkeedii kaga go-ay aqalu uhrina uhrigiibaa kaga dhamaaday aqali aqalkiibaa la ururiyey marka waxaa nihi aqalu xaydi yawma walaylatun wa aqalu uhri hamsata cashara yawma bilayaaliha saddex jeer say kusoo noqnoqon karto imise maalmood bay isku baynu xisaabaynaa habeen iyo maalin bay caado qabtay shan iyo toban berina daahir bay ahayd maxaan maraynaa lix iyo toban habeen iyo maalin kale caado ku dhacday shan iyo toban kalena daahir bay ahayd waa imise soddon iyo laba lix iyo toban iyo lix iyo toban habeenkiiyo maalin kale caado qabtay imise maraysaa soddon iyo saddex soo tirada an taxiida waa inay xeydsa yawman walaylatan bay caada ku dhacday wa taqbura hamsata cashara yawman shan iyo toban berina way daahir noqotay fa idaa tulliqat haddii la fura fii aakhiri uhri uurka kii ugu dambeeya haddii qayday ka gaarto hore inqadad ciddatuhaa waxay ku go-aysaa biitnayni wa talaatiina yawman soddon iyo laba maalmood maadaama uhriga hore wax ka soo gaadhay maalinkii soddon iyo saddexaad ee caadada kalahayd uma baahna uma baahna uhriga kale markuu dhammaaday soddon iyo labadii bay ku daahir noqon iyo wala xadaatayne laba idbriiqsiyo midna uhriga hore ay ka soo gaadhay midna caadadan dambe soddon iyo saddexda ay ka gashay xisaabta waa juusta sooma aan mar kale ku celiy gabadhii waa la furay naxdintii ilbiriq silcaadaa ku dhacday duuriga onaad u tirin laakiin xaydkan yoom iyo maalin gooleylahayn doona afar labaatan saacadood ilbiriqsi baa ka horreeyey maalinkaas iyo shan iyo toban daahira iyo maalin kaleo caadaa iyo shan iyo toban daahira lix iyo toban iyo lix iyo toban soddon iyo laba ilbiriqsi baa ka horreeyey soo maaha caadada kale ku dhacday inay ku dhacday sugaysay ilbirisi ay ku dhacdayna gadaal kaga dar laba ilbirisi iyo soddon iyo laba beri way saa ku tahay xisaabta saa u tirsan aw fii aakhiri xaydin ama xayd aakhirkii baa la furay fa sabcatin wa arbaciina yawman afartan iyo toddoba jeer iyo wa laxdatin bay ku ahirantay wahuwa aqalu mumkini waxaa ugu yar ee suuragala weeye fi xurati saddexda tirsanaysa tanna say ku dhacday aakiru xaydin baa lagu furay xaydkaa tirsasho male saddex uhri oo min khamsata cashar ay u baahan tahay waa imis kamsa wa arbaciin laba maalmood oo aqalulxayd oo kan iyo kan ahna ku dar afartan iyo toddoba xaydkii kale kudhicitaankiisa ilbiriqsigiisa ku dar afartan iyo toddoba iyo hal ilbiriqsi fa sabcatin wa arbaciina yawma wa laxda iyadana xisaabka saas isu laxdatay ma idin qoran may tii hore way laxdatay ta dambe laxda way xaydka afraad ilbiriqsiguu ku bilowday ee lagu xaqiijiyey in duhriga dhammaaday duhriga nu dhamaaday see lagu xaqiijinaya waa xaydku u yimaad waa tii aan jiray iyada xaydka waxba kagama xirna laakin maa laa yatimu lwaajibu ilaa bi fawa waajibu ti wey wejiga dhaq tima waa kaaga xirna laakin timii waa ina aggaasiisaa si loo xaqiijiyo wejigiina loo dhaqday xaydka inuu dham duhriga inuu dhammaaday saan u xaqiijino waa inaan xayd aragnaa in biriqsiga xaydku marka kama hari kara ciddada tirinteeda isagaa lagu ogaanaya ciddada inay dhamaato xisaabta waa muhiim mafhuum baan umalaynaya laakiin ninkan kala goysi isku dardarku u dhibi lahaa waxaa jidiyasaan muxuu ahaa ku dhihi lahaa wamihaalu tabaacudi kala fogaanshaha waxau tusaale ah an taxiida khamsata cashara yawma aktaruhu khamsata cashar saruma dhihin shan iyo toban maalmood bay sootay wa sanatan matala sanad aynan dhiig baaray aw aktaraba ka badan falaa budda min aashaari alaaati saddex jeeroo tuuri waa inay dhamaystirataa wain qaamat siniina qaamat mia hamda idinku qora wain qaamat iyo aqaamat isku mid wey haba nagaata siniina sanadaba ku qaadatee mada da caadadeedu guurin waa saddex caadin hesho saddexdii tuhrin oo la helaa haweenkaana hadday tahay haweenta la furay liman laa taxiibu haweenkaan caadada ku dhacin lisikarin way yar tahay aw iyaasin wayba ka quusatay way dhaaftay da caadada ictadal way ciddo tirsan bialaaati ashhurin saddex bilood ilaahay baa yidhi walaa in yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna alaaatu ashhurin walaa ilam yaxir haweenka caadada ka quustay ciddadoodii salaadatu ashuri wey sidoo kale wakadalika laa-ii waa lamid lam yaxidna weli aan caadada gaarin iyagana lamid wey haweenku haddayna caadada waa side maxaa qaxiy haweenkii aan caadada gaarin iyo dad ka quusatay wain kaanad hadday tahay min mantaxiidu haween caado ku dhici jirtay fanqaaca dabuhaa baa ka go-ay oo ka istaagay licaaridin wax la soo defiyo cudurya karidaacin way nuujinaysaa nuugmayba la caado la yeelan weyday iyo wanaxwi wax lamida aw bilaa caaridin daahirin caarid iyo sabab muuqda ma laho xanuun iyo wax lamida ama dhakhtar soo cadeeye male sabarad way sugi ilaa sinin ya-s ilaa ay ka tuusato daadii xeedka la dhaafi jiray min alxaydi daada caadada lagu dhaafo ilaa la gaaro lixdan iyo laba jira ilaa lixdan iyo labay sugi laakiin haddii abiib iyo dhaktar inta la geeyo qofkani inay amraad iyo wax lamida ka zuuliyeen caadadii soo cadaato saddex bilood bay u guuri uma taxtadu bialaaati ashhurin saddex bilood bay ku cadatirsan haadaa kulluhu intaan soo sheegnay oo dhani fii ciddati alaaqi ciddo koritaan weeye tii wafaadka iyo geerida maaha tufasaxna anagu haddaan shaaficiyada muktasaraadka odanahay dhago ku jirnaba fasax nooma tirsan ciddadii mutawalaadka fain tuwufiya canhaa zawjuhaa ninkeedii hadduu ka geeriyooda haweentii walow fii khilaali ciddati rajciyati haba noqoto iyadoo ciddadii alaaqa rajcigaa ku jirta fain kaanad xaamilan hadday tahay ictadad bilwadci umushiga dhalmaday ku cidda tirsan kamaa taqadama siday soo hormartay wailaa haddaynan uur lahaynna fa ashhurin afar bilood hilaaliyatin kuwa bishaa kuwanaan tirinna maaha kuwa bilaha bishaha afar bilood iyo wa casharati ayaamin toban habeen sawaaun kaanad waxaa isku mid ah haddii ay tahay minman taxiidu haweenka caadadu ku dhacda am laa cadeen ahayn caadaa ku dhacda kuma dhacdo shaqo lagamada afar bilood iyo toban beri arbacata ashhurin wa cashrankii ayaddu tiri wey hada kullugu intan oo dhan ciddatu wafaadka iyo ciddatu alaaqa isku wada celiyo fi lxurati naag xoraan ka hadlayno addoon maba aynaan ka hadlin laa alaaq walaa wafaat marka haadaagan waxay u noqonayaan ciddat alaaqi iyo ciddat wafaadkii oo dhani kulluhu dhammaantii fi xurati ay fii ciddati xurati naag xoro ciddatirsanaysay ahayd naagta addoontaana ka waran ama idaa kaanat zawjatuhu ninka haweentiisu amatan hadday tahay addoon walaw mubacadatan mid haafhaafaba ha noqoto oo qaarkeedna xor yahay qaarna addoon yahay falxaamilu bilwadci midda uurka kale inay dhashay ku cidda tirsan uulaatu laxmaali cumuumkii un raaco wagayruhaa midaan uurka lahaynna oo miman taxiidu miday caado ku dhacdaa bituhrayni laba tuhri bay ciddadii alaaqa ku cidda tirsan lianna nisfu lxurati weeye nisfu lxurati hadday tahayna tuhrigu ma qaybsamoo muskiin lama tirin kara inta maalmoodi uu yahay faaniska muddo koobana waa la iswada raaciyey waman laa taxiidu miday caado aynan ku dhicinna bishahrin wa nisfin bil iyo barkeed waa wax la tirin karo la yaqaan waxaa loo qiyaasanayaa baab lcuquubaatki haddii la yihi fa calayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaabi ciddadana nisfu maa alayhina min ciddati baan dhahayna wa fi lwafaati haddii laga geeriyoodana bishahrayni laba bilood iyoba khamsati ayaamin shan maalmood afar bilood iyo tobankii beriun laba uqayn waman wudiat haweentii loo tago bishubhatin shubha loogu tago tactadu way ciddo tirsanaysaa min alwadci tagmada iyo galmadaas kalmutalaqati sidii naag la furay naag aan la qabin bishubhatin haddii loogu tago wax uurana aanay qaadin maxay ku ciddo tirsanaysaa oy ninkeeda ku hubsan sidii muطallaqadii ka soo qaad hadday dawaati ahaydi tahayna alaaثata quru'in weeye haddii aynan ahaynna ciddatuhuna alaaثatu ashhurin weeye maxaa yeelay waa xiriir goboleed oon xad ka dhalanaynin faashbaha wuxuu shabahay xiriirkii xalaasho ahaa xiriir xalaal ahana saasaa looga cidda tirsadaa fatactadu kadalika halkaasay mariyeen fuqahadeen raxmat ullahi caleyh jamiica famara huwa lmuctadata waxaa ku laazim ah mulaazamatu lmanzili gurigii inay joogtay ku cidda tirsato ama rajciya noqoto ama baa ha noqoto ama ciddatu alaaqin ha noqoto ama ciddatu wafaatin ha noqoto ilaahay baa laa tukrijuuhuna min buyuutihina walaa yakrujna ilaa an yaatiina bifaaxishati mubajina nabiguna haween laga geeriyoodo gurigii inay ka tagaan weydiistay uu ka diiday sala allahu alay alih wasalam ilaa daruuro iyo baahi adag inay timaado maahan faama rajciyatu haweenta rajciyada ah fafii xukmi zawji zawjka xukunkiisa iyo maamulkiisay weli ku hoos jirtaa laa takruju maba bixi karta ilaa biidnihi ogolaanshihiisa maahane xukmu zawjiha qabtaa walidaalika nafaqadii isagay waajib ku tahay wayajuuzu waxaa banaan lilbaaini tii saddex lagu furay walilmutawafaa canhaa zawjaha tii ninkeedu ka geeriyooday maadaama nin rajcadeedii aan laha usan jirin nafaqadeeduna nimay saaran tahay uusan jirin saynu soo marnay haddaynan ur lahayn waxay xaq u leedahay u banaan an takruja binahaari maalinta inay baxo liqadaai xaajatihaa danteeda inay soo gudato xataa suuqeeda kasoo shaqaysato qaraabadeeda soo salaanto soo adeegato wa adaa-i lxuquuqi xuquuqda lagu leeyahayna ay soo gudato baa u banaan laakiin habeenkii waa inay soo noqotaa nabigeena waxaa ka sugan sala allahu alayh alih wasalam in loo keenay gabar laga dhintay beer bay lahayd beertiiba iska aaday oo miro iyo neef ka soo guratay datay maalinnimo nin baa arko wuxuu yihi heblaay ado ciddo ku jira seen usoo baxday war beertii baan wax ka soo guranayaa kuma banaana fatwu hore ugu dhiibay nabigay kusoo carartay sal al sl sulka saasaa dhacday bay tiri markaasuu yihi waxba kama jira warkiisa orod beertaada soo guruyo waxaa laga yaabaa inaad ama sadaqaysato ama macruuf kalaba ku samaysato intii maalinnimadii way iska soo guran kartaa waxaa lagu ajiday xadiid umu oo abu daawuud iyo kayrkii warinayaan oo tasriixinaya maalinkii way bixi kartaa habeenkiina way soo noqon kartaa xadiidkan iyo kaa marka la isku kabay aataar saxaabadana lagu kabay baa halkaa la qariyay watajibu ciddatu ciddaa waajiba filmaskani gurigii ay ku cidda tirsato alladii allaqahaa fiihi uu ku furay gurigii lagu furay oo ilaha yhi askinuhuna min xayu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhina ha dhibino si aad u ciriirisaan oo iyadu ceerarto laa tukrijuuhuna wy walaa yakrujna laakiin maxaa la ogolaaday ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina faaxisho cad inay la yimaadaan maahane iyana yayna bixin dibniguya haka saarin lakin hadday faaxisho bayina la yimaadaan iyana way ka bixi kartaa madhaafna waa la dhihi karaa soco orod meel kale ciddin ku tirso faaxishada maxaa looga jeedaa ikhtalafa almufasiruun aimadiina mid xabuu sheegay mid wuxuu leeyahy waa inay deris xun tahay oy deriska u daran tahay mid wuxuu leeyahay waa inay saqajaan kala tahayo rag iyo wax jinni ay isdaba wareegayaan zini iyo wax kamida gasho hadayba gobol dhaaf bilowdo reerihii kaliya iyo haweenkii iyo dadkiibayba ka aafayn dadke ha la isdhaafiyo hadday deris dhibow tahay oo maalin kasta midun timaha isku dhegan yihiin oo islaynayaanna waaba laysku dambaabiye tan ha la isdhaa la isdhaafin karaa waa la rari karaa waxyaaba saasoo oo fara badan bay sheegeen walaa yajuusu naqluhaa in la raro ma banaan ilaa lidaruurati daruura inay timaada maahane imaa likawfi cabsi meeshii baaba cidlo oo haweentani ninkaa wehel u haya hadduu kaba dhintay ama furayba keligeed cabsida meeshan maba joogi kartaba aw manci maalikihi ninkii guriga lahaabaa diiday waxaa la yidhi adiga sugnaa kuma lihi waxay iska bixisana ma hayso iskaga bixisana ma hayso isna inay deganaato kira la-aan waa u diiday waa inay meel kale u alaabo urursato aw kasrati taadiiha waxay aada ugu dhuxaa badan inay ku dhibooto bijiiraaniha deriskay ku dhibo oo deris dhib badan baa qoorta ugu jira aw aqaaribi zawjiha naagta hadii la furay qaraabadii baa dhintay ninkii oo reerkay la deganayde markii la furay haweenkii iyo hooyi iyo walaalay ka joogi weyday sodohayo waxbaa dab hoosta kaga shida oo la dhacay aw ta'adiihim biha iyaday qaraabadiiyo derisku dhib ku qabaan oo iyadaa dhib leeo araweelaah raweelo balaayo qabta iyadaa ah ama iyadaa la dhibin fatantairu way guureysaa ilaa aqrabi maskanin guriga ugu dhoway ku noolaan karto ilayhi guriga waayo qadri daruura la guuraya asal waxaaa faatima binti qays markii ninkeedii ay kala tageen waxay degeneed meel cidlo ah saddexdii baa ka dhamaatay u timi rasuulka ilah sal slam waan cabsanayaabay tiri an yuqtaxama calaya tuugiyana waxii soo dhacdo ninkanaa wehel ahaayo laweheshanaye ninkii meeshaasuu ka baxay jug baan lafahay uga baqayaa markaasuu nabigu alay salaam wuxuu idnay inay meesha reerkoodu degan yihiin ay usoo wareeg saasuu ina nabigu alayh salaatu wasalaam cabsi marka haddii ay timaadiya xaajo waqiisa calaa dalika saairuha xaajada qaybaheeda kala loo qiyaasina wayaxrumu waxaa xaraama cala lmualiqi ninka wax furay alkhulwat inuu la gaar noqdo bihaa islaamkii fi ciddati intay ku jirto iyo wa muusaa kaanatuhaa inuu la dego naag saddexday kaaga dhammaatay la sii deganow isku daqaqabo way horta sooma inaad isku daqaqantaan bay dariiqa u furaysaa iyo xumaan iyo faaxisho hadday ciddadu rajciyo tahayna cinda shaaficiyati lama ogola liannahaa gobol markii la yidhaahdiyo istimtaaca fii xukmi ajnabiyati bay qabtaa muraajacadii haddii aad rabto adugu inaad meesha la degto rajactu bilqawli ku dheh fuqaraa qaar ba waxay qabaan war ninka daayo ha iskala deganaado ha istaabanina wari awooy haddaa isu daqaqantaan soo maaha rajaca oo talaatiga weeye fuqaraa qaar wa sidaa qaba oo rajacadu ficlan way ku asaxdaa waana soo marnay masaladii cuquudu beeculmucaadaad iyo ficliya ma ku asaxdaa baabulmucaamalaha kusoo maray farqigii iyo khilaafkii taa masalada na jiidanaya ilaa an yakuuna yuu yahay kullu waaxidin minhumaa mid kastoo kamidihii fii beyti guri degan yahay bimaraafiqihi intii la xiriirtay wata hadduu gurigu weyn yahay biladu hadday weyn tahay qaybtaasi guri jiifkaadi iyo fadhigeedi iyo musqusheedi iyo jikadeedi gaar tahay laakiin ridda korun ka dhaxayso taasi dhibaato ma laha waayo waxay keli isugu soo noqdaanba meesha ma yaalo halkaa maadiftii khulwadaad heshayo dad musqushi iyo jikadii wadaagaya meeshaa nin iyo wiilalna qor u kiraysan yahay gabdhana qor u kiraysan yahay markii la kala risidkaya la kala fagaagana hal hal gabar mar kusoo marmar kusoo harayaan khalwadii xaaraan tahay meeshaas kala kaga soco wayajibu lixdaadu waxaa waajiba alixdaadu asaydii iyo isbasaasintiibaa waajiba fii ciddati lwafaati ciddada geerida wayundabu waana wanaagsan tahay filbaayintii saddexda lagu furay iyadana noo ixdaada tanay wax ka shabbahdaay laakiin laa asla lahu yundagudaasi wax sal iyo daliil lagada lama arko iska tuuriyada wayaxrumu waa xaraam ixdaad calaa mayitin qof geeriyooday in loo sameeyo hayra zawji ninka aan ahayn aktara wax ka badan min alaaati ayaamin saddex meelood maalmood wixii aan ahayn saddex maalmood ka badan waxaan nin ahayn xidaad looma samayn karo laysuma basaasin karo laakiin wixii ka yar saddex maalmood iyo wixii ka yar waa la ogol yahay tacsib tiraanyihii inaad waxooga yar basaas diifi kaa muuqato ziine iyo quruxna aadan qaadanin waa la ogol yahay halka fuqahadeena qaarba waxay ka qaateen wixii saddex iyo ka yar xidaadku calaa asli ibaaxa weeye ama calaa qariibin ha noqoto ama qof kaloo kugu weyn ha noqoto khaliifadii oo dhintay iyo nin weyn oo ummadda ku weynaay oo dhintay ha noqotee maalin iyo laba iyo saddex xidaad in loo sameeyo waxay idhahdeen asalkii banaanaa weeyo caado jaahiliyadun ahaan jirtay saddex wixii ka badan baa la diiday nas baana ku soo aroorayo nabig wuxuu laa yaxilu limra'atin tumin tuuminu billaahi walyawmi alaakhiri an tuxidda calaa mayitin fawqa halaatin ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashra an tuxidda calaa mayitin mayitun baa la yihi lama kala qaadin maadaama la yihi inay meyit isu basaasiso qariib buu noqon karaa cidaan saaxiib buu noqon karaa ciday jeclayd oo ad jeclayd oo kaloo ama qiimo lahaa buu noqon karaa wixii kale lagu dardara waa gaarkiisa wo laakiin masalada halkaa masala idin ka gashay ogaada ka soco idinkaa intaa kale istinbaadka iyo ijtihaadka idinkaa idiin daayo mujtahidiintu waayaha daba way badan yihiin baa la yidhiyo ajrubiga mujtahid lagu noqdaa iska hor ijtihaad haddaa rabtaan wahuwa ixdaad maxaa la yihahdaa iyo asay maxaan uga jeednaa an tatruka ziinata quruxda xirashadeeda inay ka tagto iska dayso weeye walaa talbisa alxuliya waxyaabaha xulida ah inayna xuli waxaa la yihahdaa waxyaabahan haweenku isku sharsharxaane dahabka iyo waxa lamidkaa la yihahdaa oo qoorta lagu xirto oo faraatiyada laga dhigto oo saacadaha laga dhigto ama jijimaha mararka qaarkoodna hadii haba lugaha lagu xirxirto oo khalkhaalka la yidhaahdo marka siwaaka ka gacanta weeye khaatimna faraasiga weeye ciqdigana kan luqunta weeye khalkhaalkuna kan lugaha weeye waxyaabaha ay qalowqalowda ah markii magacooda la xumeynayana bilqalaxda la yidhaahdo l dhacdi laga iska bilqalaxuna waxaa qalow qalowga inay haweenku xirtaan baa xulin la yidhaahdaa walaa taktadibu cilaaman mayso laa cidyaha walaa gacmaha walaa madax la cilaami maayo walaa taktaxilu biismidin wanaxwi kuma indha kuulan karto ismid iyo wixii lamida indha kuulkan walow dawaba ha noqdo ama ziira keliya ha noqdee ma indha kuulan karto ismidku waa dhagax yaro haddaba isagoo indhakuula isagoo madow isagoo cad isagoo guduudan waa la helaa aadna waa u fiican yahay indhaha waa u fiican nabig alay slam wuxuu ku aad ammaanayo wuxuu yihi ismidka haddii lagu indhakuusho buu ku dooriyey dadka calaykum biismidi fainahu yubbitu shacra wayajri basar timaha indhahana wuu dhaliyaa wuu badiyaa timahana indhahay difaac u yihiin ee qashanka iyo boorka gelayaa indhahana hilibka iyo caaska ku dhasha uu ka sifeeyaa laakiin hal mushkilad baa ina haysata innaga soomaali haddaana innaga rag min dhakuushe seediye haddasaa dhakuuro qaar ba waxay yidhaahdeen fiidkii indhakuuro salaad saxa iska soo noqo innaga curfi qaar daran baan leena fain ixtaajat hadday u baahato ila lkuxli indhakuulka fa bileyli habeenkii watuzhiru binahaari maalintiina way iska dhaqaysaa xadiidka umisalm ee saa sheegaya abu daawud iyo weriyeen ma asixin walaa talbasu xiran mayso asaafiya midka saafida ah ee min asraqa midabka buluuga la yihahdo somalia maxaa lagu yihahda buluuga waa afqalaad wey ya hay afqalaadki qalaada wey buluuga midab kale maxaa la yihahdaa midabka calankeeda somaaliyeed muxuu aha cirka u ekaa calanka bal midabkaa soomaalida sheeg uqadeedna le faqiirka calaa kulli xaal haddii aad garateen asraq waxa looga jeedo inta dambe idinkaan idin daayo maalinkaad soo heshaan wa ahbara marka buluug saafi ah ma waa midab dhalaalayo quruxsan wa ahbara cagaar saafi ana inay xidhanta la oogado waaxmara guduud saasiana lama ogola waasfara saaf marka laga dhigo jaallaha wey midabka jaallaha nidaan oo saasiana lama xigo lama ogola walaa turajilu shacra timaha ma shanlayn karto walaa tastacmilu iiban cadar ma isticmaali karto fii badanin jirka wa tawbin maro iyo wama'kuulin waxa la cuno wax la cuno cadar ma lagu daraa ha sacfaraanku catarku ka mid yahay beriiskana waa ku darsataan soo maaha wuxuu ku leeyahay beriis iyo suugay sacfaraan lagu daray ma aada mari karto maxaa looga jeedaa waxaa laga yaabaa gabadha ma cuntada lagu cuno qabatay maya say u cunin adugu beriiskii kusoo dartay ama suugihii sacfaraan ku dartay say u cunin soo gacanteena taajisa maaha shirkii cadarka laga ilaalinayo wax cadar ku jira soo daf duruuma seedin afkaad ku taabatay bishimahaas taaban maayo marka waxaasoo dhan waxa loo diidan yahay keliya ma aha anuu intaa afka kala qaada lagagu toortoorayna shay abiici a ah ma hadday tahay sheekadu adigu istaag anaa kuu dhidhiibi hadday tahay masaladu masalo kale wa saas darteed qur-aanka waxay leeyihiin yalzamu minhu almasu bilyadi jirkana in cada lagu taabto lama ogolayn waxyaabahaas oo dhan inaan loo ogolayn nusuus kala duwan baa sheegto nabigeena sala allahu alayhi waalih wasalam nabigeena umu salama xadiidkeeda waxaa ka sugan inuu yihi haweenta laga geeriyooday laa talbasu lmucasfara mucasfarka ma xihan karto min athiyaabi wala lmumashaqata mara la qurxiyey ma xihan karto wala alxuriya ma xihan karto walaa taktadibu walaa taktaxiru nabiga habeen loo yimido waxaa la yihi gabar ciddo ku jirta waxanu u marmarinaa tilihiibaa buubi rabe intuu xanaaqadu wuxuu yidhi sanad bay idii waagii hore ciddo tirsan jirtay meel buulxun fadhihi jirtay afar bilood iyo toban beri may adkaysan la daruura adag wixii gaarta waa baabkeeda laakiin ta inagu aan naqaano waa xaaraan sasayda timaha la gura waa xaaraan mara la jeexjeexana waa xaaraan karinta cadna ma lama ogola gabadhan dharkii ziinadaa la diidanyaha dharkeeda kale caadiga iyo qabi dadkeedana waa kamid timahan loo mulukeeyo malacad madaxa loogu duubo oo meeshay ninkii meel ka soo arkaba meydka meydka ah masalada aintana qalada wey walaha waxay xaq u leedahay gabadhi luqsul ibriisani xariirta inay xirato waayo xarirta inay xirato marka hore way u banaanayd haddaan ziine iyo dhalaal qurux lagu darin oon ka muuqanna asalkeedu dhardhalaala ma aha waxaan asniminaya marka ma jiro wagaslu ra'si madaxa inay dhaqda xaq bay ulehay litandiif inay nadiifiso oo wasaq iyo jira kugu dhalata la dhihi maayo saabuun iyo wax kale way iskaga nadiifin kartaa laakiin saabuuntaas iyo shaambadu bafun baasanteja waa isu jirin waa inay tree bafun noqotaa waa ina cadab lahayn wataqliim اanfaari cidyahan way iska guri kartaa ha kugu dheer dheeraadaana wasadu ha ka buuxsata la dhihi maayo waidaa raajacaha ku soo ceshada ninkii almuctadata haween ciddo tirsanaysay haween baa ciddo tirsanaysay dalqadii koowaad bay ahayd ama tii labaad bay ahayd rajactu baa u banaan baynu soo niri intay ciddada ku jirtay uma طalaqahaa mid labaad buu ku furay qabla dukuuli isagoon marka dambe u galmoonin oon gobo la tegin tastanifu way bilaabaysaa ciddatan jadiidatan ciddo cusub dalqadii hore iyo ciddadeedii rajactu baa abshartay tan labaad asalkii dukuulku yahaa maadaama ay xukmu zawja qabtay dalqadan qabla dukuuliya caqdi qabla dukuuliya laga soo qaadi maayo ibadi bacda dukuul baa laga soo qaadi oo lagu wariy ciddo cusub bay bilaabay wainta dawaja hadduu guursado man naagtii khaalacahaa uu khulcay fii ciddatihi uu guursaday haweenkuu khuluc kula heshiiyey khulucii baa la kala qaatay qaadigii baa ku dhuftay kadib bay haddana heshiiyeen rajactu ma lehee caqdi jadiiday u baahan yahay uusuu guursaday marka wain tazawaja hadduu guursada man haweenkii khaalacahaa uu khulcay fii ciddatihi ciddadii iyadoo ku jirtuu guursaday uma allaqaha wuu furay haddana qabla dukuulihi intuusan gelin usan u galmoonin balad waxay ku dhisiay wadan cala ciddati lula ciddadii hore halkay joogtay bay ka sii wadan sababtoo tan iyo tii hore taana rajactu keliya wey tanna caqdi jadiid oo meherkiisi iyo shuruuddiisi iyo weligiisii wata wey ciddadii hore maxay ugu dhisaysaa ciddadii hore wax rasmi oo soo afjaray ma jiro wamata dacat markay sheegata haweentu ku dacwooto almaratu haweentii inqidaa alciddat inay dhammaatay fii zamanin wakti yumkinu ay suuragal tahay inqidaauhaa fiihi inay ku dhammaato qubila qawluhaa qowlkeeda waa la aqbalayaa waayo mu'tamaratun calaa maa fii batniha wa raximiha caadaduna raximkay ka timaadaa wax la markhaati gelin karana maaha ifiiri caada inay u dhacday oo cawrada loo faydayo saa darteed iyadaa la aamini laakiin muddadu waa inay suuragal tahay hadday tim hadday tiraahdo isbuuc gudihii ama bil gudahe bil ka yar bay saddexdii caaday igu dhaceen aqaligii mumkinka ahaa isnayn wa alaaiina yawman inay gaarto waa qasab iyo wixii ka badan baa laga aqbalaya waidaa balaqaha haduu soo gaara haweentii khabaru mawti ninka geeridiisaa soo gaartay bacda arbacati ashhurin wa cashrati ayaamin afar bilood iyo toban habeen kadib bayba geeridii maqashay faqad inqadat alciddatu ciddo way dhamaatay ciddadu waxay ka bilaabatay geerida ee ogaanshaheeda maaha mar hadday geerida ka dhabilaabatay markay maqashay saba afar bilood iyo toban beri intii ka dhiman unbay tirsan ama hadday uur leedahay intii ka dhalayso haddayna uur lahayn afar bilood iyo tobankii beri maxaa ka dhiman maalin gaua geeriyaday maalin hebla intii ka soo wareegta way u tirsantaiyada ixdaad maynan samaynine eh? ilaahay dadka wuxuu takliifiyaa markay xaalka khabarka iyo xukunku soo gaaro waxaan soo gaarin mukalafka kuma aha halkaasaan kudira walla ala sal ala alhamduka sala anta astairka atuub insha allahu taala